alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin <clears throat> hal masalo inoogu harsanayd eh, xadiidka xadiidka ah oo ay ku jirtay eh, ashcatha ara'si muqabaratin qadamaahu addoonkaasi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ammaanay ku ammaanay alikhlaas fi ljihaad waxaa lagu sifeeyey laba arrimood oo madaxiisu inuu basaasaysan yahay lugihiisuna inay boodheysan yihin taa macnaheedu miyuu yahay inay shareecadu dhiiri gelinayso in laga tago quruxda iyo inuu qofku dhaashado oo isnadiifiyo miye eh, la odhan karaa jamaalu suura waa shay mamduuxa calaa kulli xaal muuqaalka qofku inuu noqdo mid qurux badan waa mid mar walba ammaanan miyaa la odhan karaa iyadoo la daliishanayo in allaha jamiilun yuxibu اljamaal waxaa xadiidkan kuma jirto in dadka loogu yeedhayo loogu baaqayo ilaa tarki اljamaali waalnadaafa quruxda iyo nadaafadda in la leeyahay ka taga bal waxaa xadiidka lagu sheega waa ninkaasi inuu madaxiisu basaasaysan yahay lugihiisuna ay boodhaysan yihiin waa xikaayatu xaalin faqad maaha qofka in la leeyahay sidaa samee laakiin marka uu jihaadku ku jiro inuu xaalkiisu sidaa yahay unbuu sheegay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waana sida xaalka jihaadku uu iska yahay oo nin daga safraya oo dagaalamaya haleeli maayo inuu madaxiisa markaa ka shaqeeyo saasoo kale boodhku wuu gaadhayaa ilowba ilow marka waa xikaayatu xaalin faqad masalada ku saabsan jamaalu suurana dadku way isku khilaafeen qaarkood waxay yidhaahdeen suuro fool xumiyo ma jirto jamiicu maa khalaqahu la khalaqahu llahu subxaana wa waa jamiil wax allaale wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala abuurayba waa wax qurux badan dhinac marka laga hadalkaasi waa sax oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii isbaalka sameynayey ee ku cudur daartay inuu qallaafan leeyo uu ku qarinayo wuxuu rasuulku uhi irfac izaaraka fa ina khalqa allahi kulahu xasan guntigaa kor u qaada abuurka ilaahay dhammaantiiba waa qurux badan yihi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ilaahayna subxaana wa tacaala waa ka sidaa yidhi laakiin ta laga hadlayaa ma aha daatada iyo lafta abuurka ee waxaa laga hadlayaa waa kayfiyada iyo suurada hay-ada iyo qaabka muktasabkaa qofku isagu uu isu yeeli karo isagu uu kasban karo kaa lama odhan karo dhammaantiiba waa jamiil waxaa u qaybsamaa dee jamiil iyo qabiix ama damiim intaba waa leeyahay qaarna waxa yidhaahdeen waxaa loo yaqaano suuradu waxay u qaybsataa suura jamiila iyo suura hayru jamiila ah. waana sida saxiixa ah marka laga eego xagga damiga iyo madxiga jamaalu suura ma shay mamduuxaba shareecadu ammaantay mise waa shay madmuuma mas'alada hadalka u fiican ee u saxsani waa hadalka uu ka yihi ibn lqayim kitaabkiisa alfawaa'id safxada boqol shan iyo sideetan wfazl nizaaci an yuqaala aljamaalu fi suurati wاllibaasi wاlhay-ati halaaثatu anwac muranka iyo dooda kala saarkeedu wuxuu noqonayaa in la idhaahdo quruxda suurada iyo muuqaalka iyo dharka iyo hay-ada iyo qaabku waa saddex nooc minhu maa yuxmad mid shareecadu ammaantay minhu maa yudam mid shareecadu dhaleecaysa minhu maa laa yatacalaqu bihi madxun walaa damun mid aan la ammaanin aan lana dhaleecayn wlmaxmuudu minhu ma kana lilah ka la ammaanay waa ka lilaahi loo sameeyo sida qofku inuu ilaahay subxana wa tacaala isu qurxiyo markuu cibaadada iyo salaada hor istaagaya rasuulku wuxu uhi allahu xaqu an yutazayana lahu ilaahay baa u mudan in laysu qurxiyo wa acaana calaa aacati illah wixii addoonka ku kaalmeeya ilaahay adeecitaankiisa watanfiidi awaamirihi walistijaabati lahu iyo fulinta amarada ilaahay iyo ajiibitaanka yeedhmada rabbi kamaa kaana nabiyu yatajamalu lilwufuud rasuulku dadka wafdiga wuu isu qurxin jiray wuxuu isugu qurxinayaan waxa weyaan si uu u muujiyo wanaagga islaamka islaamkana ay ugu soo hirtaan oo aanu noqon mid suuradiisa iyo muuqaalkiisa laga dido wa nadiiru libaasi aalat اlxarbi lilqitaal wa libaasi اlxariiri fi اlxarbi wاlkhuyalaai fiih waxaana taasi ay la mid tahay in qalabka dagaalka la xidho dagaalka loo xidho dharka xariirtaa ah in la xidho marka dagaalka la gelayo khuyala iyo isqaadqaad in la muujiyo faina dalika maxmuud ida tadamana iclaa kalimat اllahi wa nasra diinihi wa gayda caduwihi arrimahaas oo dhan waa mid la ammaanay hadduu koobsanayo saraysiinta kelmadda ilaahay iyo nusraynta diinta iyo ciilgelinta cadowga wlmadmuumu minhu ma kana lidunya wاriyaasati wاlfakri wاlkhuyalaa muuqaalka quruxda muuqaalka shareecadu dhaleecaysay waa ka adduunyo awgeed loo sameynayo madaxtinimo doon iyo faan iyo kibir iyo isla weyni tawasul ila shahawaat oo qofku wuxuu isu qurxinayaa suu u gaadho waxyaabaha naftiisu ay jeceshahay xaaraanta wa an yakuuna huwa gaayat lcabdi wa aqsaa malabihi waxaa ka madmuumka markaa ka mida in qofku uu noqdo mid qurxinta jidhkiisa iyo dharka u xidhan iyo kabaha iyo waxaasun ku mashquulsan oo hadafkiisa u dambeeyaaba waa kaa aakhirana uu ku ilaabay faina kaiira min anufuusi laysa laha himatu fii siwa dalik nafo badani hami kaleba maleh oo hamul kuma jiro iyo xusuusnaanta la kulanka ilaahi subxana watacaala iyo aakhire inay usahay qaataan waxaa quri ay ka fikirayaan waa muuqaalkooda waa sida xaalka kufaarta u yahay iyo muslimiinta aflad ay asiibtay ama maa laa yuxmadu walaa yudamu huwa maa khala can hadayn اqasteyn wtajarad canhu wsay isqurxinta aan la dhaleecayn lana ammaanin waata labadaa qasdi iyo labadaa sifaba ka maran wax ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii loo samaynayo oo ilaahay awaamirtiisa lagu fulinaya maaha wax macsiyo loo adeegsanayana maaha marka waa tii mubaaxa ahayd wey waayahay qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabun man aaaca qofka adeeca alculamaa culamadii walumaraa madaxda fii taxriimi ma shaygii xaaraantimeyntiisa ku adeeca axala allahu ilaahay u xalaaliye aw taxliili maa mashay shay xalaaleyntii ku adeeca xaramaw ilaahay u xaaraam yeelay faqad itakadahum wuxuu ka dhigtay arbaaban ay macbuudaat buu ka dhigtay kuwo uu caabudaya ayuu ka dhigtay marka baabka macnihiisu waxa weeye qofka culimada iyo umarada labadani waa tusaale uun waayo inta badan waa kuwa la adeeco waa la mid waxa weeyaan waalidkii iyo qof kastoo markaa amar bixiya qofka ku adeeca xaaraantimeynta xaaraantimeeyeen waxa ilaahay xalaaleeyey oo ictiqaaday in markaa xalaaleynto xaaraantimeyntoodaasi ay sax tahay ama ku adeeca xalaaleynta wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey oo ictiqaada xalaaleyntoodaasi inay sax tahay oo shaygu saa xalaal ugu noqonayo waqad ittakhadahum arbaaban rabbiya ayuu kuwaasi ka dhigtay maqsuudka iyo ujeeddada baabku waa bayaanu shirki aaca waa in la caddeeyo shirkiga aacada gala wahuwa an yajcala lilaahi shariika fi aaca min alculamaa walumaraa wاlru'asaa wاlxukaam waa inuu ilaahay adeecitaanka cid kula shuraakaysiiyo ciddaasoo culamo ah madax ah wa yuiicuhum goormaa la odhan kara uu kula shuraakaysiiyey wayuiicum fi tashriici wataxliili wataxriimi kamaa yuiicu llah oo iyaga uu ku adeeco sharciyeynta oo macnaheedu yahay xalaaleynta iyo xaaraamtimeynta siduu ilaahay subxana watacaala ugu adeecay shirku aaca waa kaas musanifku raxima llahu tacaala wuxuu baabkan ku cadeeyey ana ataxliil wataxriim xaqu maxdu lilahi tacala waxda duuna ma tashriica ilahay baa iskale wax la waajibiye wax la xaaraantimeeye wax la xalaaleeyo ilahay baa iskale waa xaq ilahay u badhaxtiran faman iddacaahu linafsihi faqad jacala nafsahu raban wa shariikan maca allah qofka idhaa anigaa musharica wax waajibinaya xalaaleynaya xaaraantimeynaya wuxuu isku sheegay inuu rabbi yahay ilahay rabbinimada la wadaaga waman aaacahu fi dalika faqad jacalahu raban wa ilahan maca allah qofka arrintaa ka yeela dhahda sheekh hebel baa arrintaa xalaaleeyo mar hadduu sheekh hebel xalaaleeye waa xalaal sheekh hebel baa xaaraantimeyo mar hadduu sheekh hebel xaaraantimeeye waa xaaraam walaysa min baabi taqliid qof markaa jaahil dee caalimkan ku kalsoonoo isla xukumkii ilahay buu kuu sheegayaana maaha waa qof garanaya baa laga hadlayaa waxaanu xalaaleynayo inuu yahy wax ilahay xaaraantimeey ama waxaanu xaaraantimeynaya inuu yahay wax ilahay u xalaaleeyey markaasuu ku raacayaa muctaqidan sixata dalik isagoo aaminsan arrintaasi inay saxiix tahay oo xalaaleyn karo oo xaaraantimeyn karo rabbi iyo ilaah buu ka dhigtay isaguna musanifku raximah llahu tacaala wuxuu sheegay sida ku taalla fi durar asaniya mujaladka labaad safxada sagaal iyo lixdan ana shirka alakbara yarjic ilaa arbacati anwaac shirkiga weyni sidiisaba afar nooc inuu u noqdo afar buu hoosgelaya furuucdiisu ha badnaatee النوع الأول شirك الdacوة waa shirkiga gala markaa baryada النوع الثانيna waa shirك النية waa ka iraadihi qasdiga gala sida kii riyaaga iyo iraadat الإنسان bcamalihi الdunya labadii baaba hore aynu kusoo aragnay ka doonistiiyo qasdiga gala الثالثna waa shirك طاaco waa ka baabkani uu ka hadlayo waa shirkiga طaacada gala الرaaبicuna waa shirك المحبة waa shirkiga markaa maxabada gala isna hore ayaynu usoo aragnay baabkan macnihiisu ma aha ana kula aacati limakhluuqin ana kula طaacati limakhluuqin shirkun wain kaanat fi macsiya adeecis kasta oo makhluuq la adeeca waa shirki maaha baabkan macnihiisu ee la socdo inama almuraadu biaacati fi hada albaab aaacat alkhaasa aacada baabkan lagu sheegayo man aaaca alculamaa walumaraa la leeyahay waa nooc gooniya wa aaacatu fi tashriic fi taxliili wataxriim waa in lagu adeeco oo iyaga lagu raaco xalaaleynta iyo xaaraantimaynta oo la ictiqaado xalaaleyntood iyo xaaraantimayntoodu inay sax tahay culimada taa sheegtay ee shuraaxu kitaab ka mida waxaa ka mida sheekh sulaymaan wuxu uhi walmaqsuudu huna aلطaacaة اlkhaasa fi taxriimi اlxalaali aw taxliili اlxaraam baabkan aacada waxaa looga jeedaa aacada khaaska oo ah in lagu adeeco xalaasha xaaraantimeynteeda iyo xaaraanta xalaaleynteeda taysiirka ayuu sidaasi uu ku yiri wax haddaba isweydiin leh oo baabkan in la fahmo asal ah ma alfarqu bayna aaacati walcibaada aaco iyo cibaada maxay ku kala duwan yihiin dadka qaarkood waxay haystaan aacada iyo cibaado inay yihiin mutaraadifaan wa ana kula man aaaca gayra allah fii macsiyati اllah yakunu caabidan lahu waxaanay taa ka farciyeen oo asal ay uga dhigeen qof kastaoo ilaahay cid aan ahayn ku addeeca shay macsiya inuu caabuday oo sidaa markaa mushrik uu ku noqonayo arrinkuna sidaasi maaha bayna aacati walcibaadati cumuumun wakhusuusun mulaq oo aacatu acamu min alcibaada aacada ka guda ballaadhan cibaadada walaysat kulu aacatin cibaada aaco kasta cibaado maaha aacaa jirta aan cibaado ahayn wa kullu cibaadatin aaca laakiin cibaado kasta waa maxay waa aaco marka alcibaadau waa fardu min afraadi aaca wey waa fardi kamid a afraadii aacada waxaa jira afraad aacada kamida oo aan cibaado ahayn fajins cibaadai laa yanqasim ilaa ma huwa khaas biاllah wailaa ma yajuusu ligayr اllah cibaadadu uma qeybsanto wax ilaahay ku gaara iyo wax cid kale loo samayn karo qofka idhaa cibaadada labadaa u qaybsanta waxa uu ku hadlay waa kufriiyo shirki cibaadadu waa khaasatu billahi subxana wa tacala walaa yajuusu jacluha ligayr illah ama aacatu fatanqasimu ilaa ma huwa khaasu billah kaaacati fi اtaxliili waاtaxriim aacadu iyadu waxay u qaybsantaa wax ilaahay u gaara oo ilaahay lagu adeeci karo waa arrinta xalaaleynta iyo xaaraantimeynta iyo tashriica wa ilaa maa yajuusu ligayr illaah iyo wax cid kale markaa <clears throat> lagu adeeci karo ayay uqeybsanta de aacat lumaraa wa aacat lculamaa wa aacat lwaalideyn fi lmacruuf wa aacat ligayr illah binaan calaa hada cibaadatu gayr illaahi laysat kuluhaa shirkan saxba ya laysa bisaxiix cibaadatu gayr illaahi shirkun fi kuli laxwaal caabudista ilaahay cid ahayn la caabudaa mar walba waa shirki mar aana shirki noqonin mama jirtaba shay cibaado o ilahay cid aan ahayn loo samaynayaa waa shirki un waxaan shirki ma noqdo waadix maaha ama aacatu gayr illaahi falaysat shirkan fi kuli laxwaal adeecista ilaahay cidaana in la mar walba ma aha shirki bal aacatu gayr illahi munqasimatun ilaa aqsaam adeecista ilaahay subxana wa tacaala cid ahayn la adeecaa qaybay leedahay mid waajiba mid mustaxab ah mid xaraama taa xaaraamtaa lafteedu maraatib bay sii leedahay mid macsiyo duuna alkufri un ku eeg mid kufri iyo shirki ah qeybay leedahay shekhu islaam ibnu taymiya majmuuc fataawa mujalada koowaad saxada sideed sagaashan wuxuu ku yihi fabaabu aacati wtasdiiqi yanqasimu ilaa mashruucin fi xaqi lbashar wagayri mashruuc baabka aacadu wuxuu uqeybsamaa wax la ogol yahay basharka in loo yeelo loo sameeyo waxaan la ogolayn wa alcibaadatu walisticaanatu wataluhu falaa xaqa fiiha lilbashari bixaal cibaadada iyo isticaanada isticaanada cibaadada ahayd buu ujeeda iyo taaluha tacabudka falaa xaqa fiiha lilbashari bixaal bashar sinaba xaaladnaba waxba kuma laha waa xaq ilahay u gaara marka mar haddaynu ogaanay cibaadada iyo aacadu inay kala guda ballaahan yihiin oo aacadu ay guda ballaarhan tahay oo cibaadadu ay tahay waxa weeyaan eh, aaca khaasa aaco gaara ay tahay aaco kastaana aanay cibaado ahayn laakiin cibaado kasta ay aaco tahay cibaado kasta ay shirki tahay laakiin aaco kasta aanay shirki ahayn waxaynu isweydiinaynaa maa xukmu aacati lmakhluuq makhluuqa in la adeeco maxaa u xukuma waxaan odhanaynaa aacat lmakhluuq waa shirki ya ma odhano waayo dee maxaynu soo aragnay inaanay aacadu mar walba cibaad ahayn marka markay cibaado tahayba dee shirki noqonaysaa markaanay cibaadada ahaynna shirki maa xukun kale qaadanaysaa maray macsiye muxarama noqotay maray waajib noqotay maray mustacab noqotay marka waxay ka mid tahay afcaasha muxtamilkae leh suwar mutacadida wa mukhtalifa ah, aqsaamun mukhtalifat laxkaam qeybo ayay taacadu leedahay kale axkaam duwan oo qaarkeed waa cibaado laa yajuuz sarfuha ligayr illah goorma cibaado ayay noqonaysaa aacadu adeecistu marka dee wasfigii cibaadadu la socdo wixii ficilku cibaadou ku noqon jiray marka la socdo wa bacduhaa laysat bicibaada wayajuu sarfuha ligayr illah binaan calaa hada laa yajuusu an yulaqa biana aacata gayr illahi shirkun iyadoo taa wax lagu dhisaya ma banaana in la ilaaqo la idhaahdo mar kastoo ilaahay la adeeco ilahay cidaana la adeeco shirki baa lagu dhacay bal masalada tafsiil baa gelaya طaacat lmakhluuqna tanqasim ila alaaثati aqsaam waxay u qaybsantaa saddex qaybood طaacat mashruuca wahiy طaaca alati fiiha istijaaba lamri illah wa aacatu liman amara allahu biaacati waa adeecista la adeeco cidda ilaahay uu yihi adeeca ee makhluuqaadka ka mida wa biaacati illaahi ayaa lagu adeecaya min ayri ictiqaadi shayin min khasaais illahi fi hada maluuq iyadoo makhluuqa la adeecaya aan laga aaminin khasaaistii ilahay wax ka mida inuu leeyahy ayaa la adeecaya miaal aacatu nabiyi sala la alay wasalam inagu aaminsan nabigu inuu yahay bashar makhluuqa laysa lahu qudra mulaqa in lagu adeecayo fima aaaca allaha subxaana wa tacaala ayaynu rasuulka aleyh salatu salaam adeecayna oo ilah baynu amrayna in adeecno ya ayuha aladiina aamanu aicu llah aicu rasuul wa ulil amri minkum aacat lumaraa baa lamid iyo aacat lwaalideyn wa kadalika lculamaa oo ululmrigay soo gelayaan iyaguna nooca labaad waa aacat muxarama ayru shirkiya waa aaco adeecis xaaraana lakiin aan shirki ahayn waana aacat mutadamina limaciyat illah waa in cid lagu adeeco wax ilahay lagu caasiyo min ayri ictiqaadi shay min khasais illahi fi makhluuq iyadoo makhluuqa macsiyada lagu adeecayo aan la siin wax kamida ah wixii ilahay ula gaarka ahaa min rububiyati wauluhiyati waasmaai waifaat waxaa tusaale waa aacat lumara wlculamaa wlwaalideyn fima yukhaalifu amr allah in culamada iyo umarada iyo waalidka iyo ciddii la halmaasho lagu adeeco wax amarka ilaahay khilaafsan ayib min ayri ictiqaadi shay min khasais illaahi fiihim wax khasaaistii ilaahay ka mida inay leeyihin iyadoon la aaminsanayn ila waxaa dhici karta iyadoo macsiyo lagu adeecaya haddana inay la socoto in iyaga loo nisbaynayo wax khasaaistii ilaahay kamida marka aaca muxarama shirkiya bay taasi noqonaysa in badan oo kamida shuraaxu kitaab الtawxiid aطlaqu calى hada اlqism anahu shirkun asqar aacatu fi lmacsiya shirki asqara inay tahay bay ku sheegaan alqism الthalith طaacaة shirkiya wa hiya almutadaminaةu nisbata shay min khasaais illahi ilى makhluuq waa ta koobsanaysaa wax khasaaistii ilaahay kamida ilaahay cid aan ahayn in loo nisbeeyo tusaalahaan waad waad adeecday muctaqida anahu raban aw ana lahu min sifaati rab kaan tactaqida ana lahu tashriic wataxliil wataxriim waad adeecday adoo aaminsan inuu rabbi ama sifaadkii rabbi leeyahy inuu tashriica ah isagu leeyahay xalaalintii xaaraantiniinta aaaca shirkiya kxaq tashriic fi taxliil wataxriim waay faman ictaqada ana ligayr ilah an yuxallila wayuxarim faqad waqaca fi shirki aaca qofka aamina caqiideeya ilaahay cid aan ahayn inay u xaq u leedahay ama u banaan tahay oo u furan tahay inuu xalaaleeyo ama u xaaraantimeeyo ciddaas cidday doonaysa baa noqoto qofkaas wuxuu ku dhacay shirkiga la yidhaahdo shirku aaca waayo xaqi ilaahay buu dee ciddaa siiyey ila tashriica iyo taxliilka iyo taxriimku waa xaq ilahay in ilxukmu ila lilah xukumkan la sheegay xukumkii qadariga ahaa iyo kii sharciga ahaa waliba aayaddu si gaara bay xukumkii sharciga uga hadlaysa amara an laa tacbuduu ila iya musanifku raxima llahu tacaala baabkan shirku taaca kaga hadlayo adilo badan oo ahayd inuu ku sheego ayaan ku sheegin gebigiisa wuxuu ku sheegay aharka ibnu cabaas iyo qowlka imaamu axmed iyo xadiidka cadiy bni xaatim oo isagana mukhtalafun fii sixatihi ah munaasibna ma ahayn taas adilo kale oo waxaa jirta min alqur'aani alkariim oo shirku taaca lagu sheegay oo aan aada munaasib u ahayd inuu baabkan musanifku raxima allahu ku keeno adiladaas waxaa ka mid ah qowl llahi tabaaraka watacaala lahu gaybu samaawaati waalardi absir bihi waasmic maa lahu min dunihi min waliyin walaa yushriku fii xukmihi axada ilaahay xukumkiisa cid lama wadaagto oo ilaahay cidna iskumuu shuraakaysiin walaa yushriku ilaahay lama wadaajiyo fii xukmi xukunkiisa axada oo ciduu ilaahay subxaana watacaala ogolaaday inay xukumkiisa la wadaagto ma jirto xukumkii qadariga ahaa iyo xukumkii sharcigaha labadu way soo gelayaan walihada sicdi wuxuu yihi wahada yashmal اlxukm اlkowniya alqadariya wاlxukm الsharciya الdiiniya fainahu alxaakimu fi khalqihi qadaءa waqadara wakhalqa watadbiira wاlxaakimu fiihim bamrihi wanahyihi wahawaabihi waciqaabih labadaa xukum ilaahay cidiina lama wadaagto ilahay cid u ogolaada in la wadaagtaana ma jirto ولهذا وxu hi الشhinقiطي رaحimه الlah في تفsيr hadi الآية فالإشhراaك bالlahi في xukmi kالإشhراaki bه في cibaadati in la idhaahdo ama la aamino inay cidi ilaahay xukunkiisa la wadaagto oo ka qadariga ah oo cidi ay wax qadarto sidiisoo kale ama cid ay wax sharciyeyso ay waajibiso ama xaaraantimayso ama ay xalaalayso oo axkaamtaasi ay dejiso waxay la mid tahay in ilaahay cibaadadiisa cid lagula shuraakayso qaala fii xukmihi walaa yushriku fii xukmihi axada ilahay markuu xukunkiisa ka hadlay wuxuu yidhi ilaahay cidna xukunkiisa kama qeybgeliyo wax kama siiyo wa fii qira'ati bni caamiri min asabcati walaa tushrik fii xukmihi axada bisiiqati nahyi in qofka lala hadlayo o la leeyahay ilaahay xukumkiisa cidna ha kula shuraakaysiin waa qira'a iyaduna وqاl في الإشhراaك bه في عباadته fmن kاna يرجو لقاء ربه فlyعمل cملا صالحا وlا يشhرك بعباadة ربي أحدا فالأمrاni sواء xukuمki iyo cibaadadu waa waa isku mid sida ay shirki u tahay ilaahay cid aan ahayn in la caabudo ama la dhaha cibaadu xaq u leeyahay ama cibaadadu wax ku leeyahay ayay shirki u tahay in la idhaahdo cidaan ilaahay ahayn baa xukum kale ama wax ku leh xukum kale maxaa looga jeedaa iska ilaali atashriic ataxliil tarii taxriim taxliilka waxaa soo gelaya iijaabkii iyo istixbaabkii iyo ibaaxadii wax o dhami way soo gelayaan waay waxaa kaloo yihi alimam الشhinqiطiي رaحimه الlahu taعaalى وqال أيضا qwlه taعالى ولا يشhرك في xكم أحدا قرأ hذا الحرف cاamة السبعة mا cdى بن cاamiri وlaa yushrik وlaa yushrik bالyاء المثنى التحتية wdm اkaaf calى اkhabr in khabr ilahay laga khabraya laga dhigay walaa yushrik haddii la akriyo nahyi bay noqonaysaa lakin walaa yushriku walana waa naafiye wlmacna walaa yushrik allahu jala wacala axada fi xukm bal ilxukmu lahu waxda jala wacala laa xukma ligayri albatta deetana xukumkiibuu inoo fasiraya la soco falxalaalu ma axalahu llahu tacala walxaraamu ma xaramahu wddiinu ma sharacahu qofka cibaado aan jirinba yidhaahda waa min addiin oo ilaahay baa lagu caabudaya dee xukumkii ilaahay oo ah tashriic diin buu cid kala siiyey diinu ma sharaca wlqadaau ma qadaahu ila akhirihi kadib wuxu uhi wma tadamanathu hadihi اlaayaة اlkariimaة min kwni اlxukmi lilahi waxdahu la shariika lahu fiihi calى kilta اlqira'atayn jaءa mubayana fi aayaati ukra waxay aayadani tusaa inuu xukunka ilaahay u leeyahay aayado kaloo badanna waa ku yimi ka qowlihi tacala in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbudu ila iya xukunka ilahayna tawxiidka horeeya acdamu wa awjabu xukm illahi waa tawxiid wuxuu ilaahay xukumay waxa u weyne u waajibsana waa maxay tawxiidku lihada in ilxukmu ila lilah maxaa ku xiga amara an laa tacbudu ila iya wa qowlihi in ilxukm ila lilah calayhi tawakaltu wa qowlihi tacaalى wma اkhtalftm fihi min shay faxukmu ilى اllah wqowlihi dalikum bianahu ida duciya allah waxdahu kafartum wain yushrak bihi tuminuu falxukmu lilahi alcaliy اlkabiir wqowlihi tacaala kulu shayin haalikun ila wajh lahu lxukmu ilayhi turjacuun waqowlihi tacaala lahu alxamdu fi lula walakhira walahu lxukmu ilayhi turjacuun waqowlihi afaxukma aljaahiliyati yabquuna man axsan min lah xukmin liqowmi yuuqinuun waqowlihi afagayra allahi abtagi xakma wahuwa aladi anzla ilaykum lkitaaba mufasla ila gayri dalika min alaayaat marka aayaddaasi baabkan aad bay munaasib ugu ahayd aya waxay tilmaamaysaa xukumku inuu yahay xaqu maxdun khaalisu lilah ilahay cidina aanay la wadaagin haddii cid ilaahay lala wadaajiyana inay shirki noqonayso daliilka labaad waa qowluhu tacala walaa taأkuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayh wainahu lafisqun waina shayaaiina layuuxuuna ila wliyaaihim liyujaadiluukum wain aactumuuhum inakum lamushrikuun aactumuuhum ay aactum lmushrikiin haddaad mushrikiinta adeecdaan inakum lamushrikuun marka wax kasta oo mushrikiinta iyo gaalada lagu adeeco miyaa mushrik lagu noqonaya la aaaca alkhaasa baa looga jeedaa halkan oo aaacatu fi tashriic wataxliili wataxriim hadduu mushriku idhaha tusaale ahaan ishrab ilkhamra fainahu xalaalu oo aada khamrigii cabto muctaqida anahu xaraam adoo aaminsan inuu xaaraam yahay hal takfuru bialik ad ku gaaloobaysa itiqaadkaagii baa haabita laakiin camalkii un ku khilaaftay xukumkii ilaahay farqi baana jira u dhaxeeya bayna mukhaalafati xukmi illaahi ictiqaada wa mukhaalafati xukmi illaahi camala in xukumka ilaahay caqiida ahaan loo khilaafo oo haddee in wuxuu xalaaleeyey la aamino la ictiqaaday inuu xaaraam yahay ama uu xaaraamtimeye la ictiqaado inuu xalaal yahay caqiidahaanbu qofkaasi khilaafa camala in loo khilaafaa waa yafcalu cusaatu lmuslimiin iyagoo ictiqaadsan waxaan inuu xaaraan yahay ribada zinada khamriga qatliga cayda xanta namiimada ayay camalan u khilaafayaan ay ay samaynayaan waa macsiyataas waxaa muujinaya in aactumuum inakum mushrikuun in aacadii khaaska ahayd looga jeedo sababu nuzuuli aaya mushrikiinta muslimiinta la dooday shubhana way kusoo arooriyeen waxay ku yidhaahdeen muslimiinta caqligiinu waa sidee waxaad idinku disheenna waxaad leedihin waa xalaal wuxuu ilaahay dilayna waxaad leedihin waa xalaal markaa baktigay dee u raadinayeen qiil ay ku xalaaleeyaan marka ilah wuxu uhi haddaad taa ku adeecdaan oo aada ictiqaadaan inuu baktigu xalaal yahay inakum lamushrikuun wain aactum inakum lamushrikuun walihada wahada tafsir salaf daa'ima aayaadka iyo axaadiidaba qofku waa inula noqdo tafaasiir alculamaa laasima tafaasiir asalaf haddaad laakiin iska qaataa tira wain aactum minakum lmushrikuun kulu man aaaca gayr allah fii macsiyat illahi fahuwa mushrikun waa digaa madhabkii khawaarijta afka uga galay ee dadka macaasida ku takfiiriyey ee ku gaaleeyey waayo qofku macsiyada haddaanu qof kale xataa ku adeecin naftiisu ku adeecay oo nafsi naftiisaa dalabtay soo maha oo jeclaatay macsiyadan markaasuu ku adeecay ibnu jariir wuxuu ihi wa qowlu inakum lamushrikuun yacni inakum idan miluhum iyagoo kalaatin ida kaana id kaana haulaa yakuluuna almaytata istixlaalan waayo mushrikiintu baktigay cunayeen iyagoo aaminsan inuu xalaal yahay faidaa antum akaltumuuha kadalika kadalika u haddaa idinku baktigay cuntaan idinkoo aaminsan inuu xalaal yahay faqad sirtum milahum mushrikiin sidoodoo kalead mushrikiin noqotee lakin ida akaltum lmaytata can ayr istixlaam ma xukm haddaad baktigii cunto adoon aaminsanayn xalaal iyo aaminsanayn xaaraan muxuu noqonayaa macsiyu noqonaya qaala samcaaniyu raximah llah samcaani tafsiirku tafsiir salafiya wey wuxu hi wain aactum inakum mushrikuun yani biistixlaali lmeyta haddaad ku adeecdaan maaha biakli lmeyta biistixlaali lmeyta baktiga xalaashigiisa haddaad ku adeecdaan qala الزجاج في hada dليil عlى أن استحlاaل الحrاam وتxrيم الحلاal yuجib الكفr adilada waxaa kamida shirku طاaca tusinaysa qowluhu taعaalى اتkhذوا أحbاarm رهbاnma أrbاbا min dun الlah والمaسيح بن mريم وma أmiruu إla liyعbuduu إلaha waaxida la إlaha ilا هو سubحanه عma يشhrikun yani waxay ka dhigteen culimadoodii iyo cubaadoodii arbaaban bay ka dhigteen siday arbaab uga dhigteen arbaab uga dhigteen sida xadiidka cadi aynu ku arki doono kaiir min aslna laga soo wariyay min aصaxaabai waayrihim ibnu jariir tafsiirkiisaad ka heleysaa siday rabbi uga dhigteen ma aha ana nasaara اctaqaduu ana culamaahum wacubaadahum arbaab rabbinimo kama ictiqaadin annasaara may lahayn caalimkani waa isagaa rabbi oo khaaliq oo maalik oo mudabir oo raasiq oo muxyo mumiita marnaba may lahayn haddaba say rabbi uga dhigteen yani mushariciin bay ka dhigteen arbaaban ay mushariciina fi اtaxliili wاtaxriim kuwa wuxu xalaaleeyo waxna ka xaaraantimeeye bay ka dhigteen ibnu jariir wuxuu ku yihi fi tafsiirihi can الضaxaak itakaduu axbaarahum rubanahum qaala quraa'ahum waculamaahum arbaaba min duni illah yacni saadata lahum min duni illah yuطiicuunahum fi macaasi illah fayuxiluuna ma axaluu ma axallowhu lahum mima qad xaramahu llahu calayhim wayuxarimuuna ma yuxarimuunahu calayhim mima qad axalahu llahu lahum waata waxay ka dhigteen kuwo ay ku adeecaan macaasida oo ah waxay u xalaaleeyaan inuu xalaal yahy inay ictiqaadaan waxay ka xaaraantimeeyaanna inuu xaaraan yahy inay ictiqaadaan wqad jaء can cadad min الصaxaabaةi والtaabiciin tafsir اtikhaadi اlarbaabi fi hadihi اlaaya bالطaacati fi الtashriici والtaxliili والtaxriim watawaarada calى dalika اlmufasir mufasiriintuna waxay iskaga daba tageen itikhaad اlarbaab in looga jeedo aلطaaca fi الtaxliil والtaxriim iyo itiaad muhariciin waay aqurطubi wuxu uhi fi tafsiri qowlu tacaala walaa yatakida bacduna bacdan arbaaba min duuni ila an fi taxliili shayin aw taxriimihi waa aayad kale inaanu berkeen bara kale rabbi ka dhigan rabbi ka dhina khaaliqii maalikii ka dhigan mayaa looga jeeda la ila natabicuhu fi taxliili shayin wa taxriimi ila fima xallalahu llahu tacala wanadiiru qowlihi tacala buuri itaqaduu axbaaran warubaan arbaaba min duun macnaahu anahum anzaluuhu mansilata rabbihim halkii rabbi bay dejiyeen oo sifadii rabbi iyo xaqiisii tashriica iyo taxliilka iyo taxriimkay siiyeen fii qabuuli taxriimihim wa taxliilihim lima lam yuxarimhu allah walam yuxilahu llah qaala bagawiyu fi tafsiri fain qiila inahum lam yacbudu axbaara wاruhbaan haddii see loo leeyay rabbiyay ka dhigteen iyagoon caabudin qulnaa macnaahu anahum aaacuun fi macsiyat illah wastaxalluu maa axalluu waxaramuu maa xaramuu faitakaduuhum kalarbaab haakada maanta o dhan ma dhamayn karno ayib musanifku raximah llahu tacaala baabkan wuxuu ku sheegay marka waynu fahamnay طaacatu gayr اllah mata takunu shirkan ama shirku طaaca mafahni muxuu noqday kulu طaacati mutadaminati linisbati shayi min khasaais اllahi ilى gayri waa طaaco kastoo koobsanaysa wax khasaaistii ilaahay ka mida ilaahay cid aan ahayn in loo tiiriyo khasaaista ilahay maxaa ka mid a xaqu tashriic taxliil taxriim haddaad tira xaakimka yagan lahu an yuxil taxliiluhu صaxiix an actaqid xila ma axalahu de sifadii ilaahay subxana wa tacaala ayaad siisay wixii ilahay ula gaarka ahaana ilah ad kula shuraakaysiisay waay marka musanifku laba aar buu sheegay aarka ibnu cabaas iyo aharka imaam axmed hadalka imaam axmed iyo hal xadiid si aynu sheegnayna de waxaa fiicnayd nusuusta saddexdaa daliil oo kale tusaale ahaan inuu baabka ku keeno لأنha أكmل في الاستدلال لظهورha في الدلالة على شhirك طاعة بنفسha بma qال أئمة السلف في تفsيرha الدليل الأول وqال بن cabاsi buu yihi yuushiku waxaa dhow an tanzila calaykum inay idinku soo degto xijaaratu dhagaxaani min asama xagga sare idinkaga soo degto aqul waxaan idin leeyahy qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wa taquuluun waxaad leeyihin idinkuna qaala abu wa cumar hadalka ibnu cabaas lafdigiisa oo sidani kuma yaalo kutubta musnadka ah wainama naqalahu shaikh lislaam bihada lafd shaikh islam ibnu taymiya raximah llahu tacaala ayaa lafdigan kusoo naqilay majmuuc fatawa mujaladka labaatanaad safxada laba boqol shan iyo toban iyo mujaladka lixlaatanaad safxada konton ku taal waxaana laga yaaba shekh islam ibnu taymiya markuu qoraya aarka ibnu cabaas anahu katabahu min xifdihi waxaanay u muuqataa musanifka sheekh maxamed cabdilwahaab inuu kasoo naqilay aharkan ibnu taymiye walam yarjic ila masdar اsli oonu u noqon masderka asalka imaamu axmed baa aharkan ku wariyey fi musnadihi lakin bilafظi yukhaalifu hada lafظ oo wuxuu yihi araahum sayahlikuun yani waxaan u arkaa inay halaagsami doonaan dadkan aqulu qaala nabiyu sala اllah alيh wasalam yaquluuna naha abu wa cumar waxaan ku le waar nebiga mutcat lxaj baneeyey iyaguna waxay leeyihin abubakr iyo cumar baa diiday marka hadalkii nebige hadalka abubakr cumar ka horkeenaya taasi inay halaagsamaan bay sabab unoqonaysa sanadkiisa waxaa ku jira shariik bin cabdillahi alqaadi oo adaciif ah sayi lxifd warawaahu lkhaiib lbaqdaadiyu kadalika fi lfaqih wlmutafaqi min hada ariiq lakin saxa hada alaharu cinda alkhaiibi fi lfaqih wlmutafaqi ariiqi xamaad ibni zayd can ayuba can ibni abi mulayka sanad kaloo saxiixa ayuu khaiib lbaqdaadi ku wariyay kitaabkiisa alfaqih almutafaqih ana curwata bna zubayr qaala libni cabaas adlalta annaas ibn cabaasu dadka waad lumis ayuu curwa ku yidhi qaala wamaa daaka yaa curaya curwa yarow sidaan dadka u lumiyey qaala taamuru bilcumrati fi haulaai alcashr dadkaad amraysaa cumro tobankaa dhexdooda fii cashri dilxija inay cumraystaan baa dadka amraysa si ay mutamaticiin u noqdaan walaysat fiihina cumra tobankaana lama cumraysan karo qaala awalaa tasal umaka can dalik ameed hooyadaa soo weydiisid buui hooyadiisu ujeedaa waa caaisha waa habaryarta qaala curwatu faina abaa bakri wacumara lam yafcala dalik maxaan kasoo weydiiya hooyaday abubakar iyo cumarba may samayna qaala bnu cabaas hada aladii ahlakakum kaasi waa kaydin halaagay in xadiidkii nabiga laydin sheegayo aad leediin hebel iyo hebel may fatwoon hebel iyo hebel may samayn wallaahi maa araa ilaa san yucadibukum inuu idin cadaabayo mooyaane wax kale lama muuqato inii uxadiukum can nabiyi sala allah alay wasalam rasuulka ilaahay baan xadiidkii idinka sheegaya wataji-uuna biabi bakrin wa cumar idinkana abubakar iyo cumar baad la socotaan qaala curwatuhuma wallahi kaana aclama bisunati rasuuli illaahi wa atbaca minka waa xujada imika mutacasibat lmadaahib xujada quray haystaan wey marka tiraur madaahibta afarta waa la khilaafi karaa haddii daliil khilaafsan la helo ila xaqu maxsuur kumaaho madaahibta afarta kuma urursanee ayaa wuxuu ku odhanaya keef saad u khilaafi kartaa iyagaa kaa cilmiga fiqiga kaa yaqaanay iyagaa fiqiga taxriiriyey xararu lfiq haddaa tira ya ibnu cabaas iyo ibnu cumar baan raacaya shaaficina waan khilaafaya wuxuu ka odhanaya la fiqigu waktigii ibnu cabaas iyo ibn cumar muxarar mu ahayn mid la tafatiray mu ahayn waktigii shaaficiba ayaa ayaa la tafatiray buu ka odhanaya marka curwa wuxuu leeyahy iyagaa sunada nebiga kaa yaqaanay xagga raacistana iyaga kaaga horeeyey waxaa tacliiqiyey hadalkaa curwe alkhaiib albaqdaadi markuu aharka sore wuxu uhi qultu qad kaana abu bakrin wa cumaru calىa ma wasafahuma bihi curwa sifadaa uu curwa ku sheegay abubakr iyo cumar way lahaayeen ila annahu laa ynbagii an yuqalada axadu fi tarki maa habatat bihi sunatu rasuuli اlahi sal اla alay slam laakiin marnaba ma banaana si kasta oo cilmigoodu u badnaa iyo raacista iyo kudayashada nebiga ay ku dayanayeen qofna uma banaana in uu qof kale ku raaco wax sunada nebiga alay isalatu salaam khilaafsan ibnu cabaas hadalkiisani wuxuu ku yimi munaadaro ula la munaadaroonayey eh, ciddii ku inkirtay masalada mashruuciyatu mutcat lxaj mutcat lxajna dee waa macruuf waa qofku in uu bilaha xajka dhexdooda cumraysto deetana safarkaa laftiisa haddana sanadkaa xajiyo intuu cumradii ka xalaaloobo haddana u xaj ixraamto marka la gaadho waktigii xajka la exraaminaya cabdullahi ibn cabaas markaa wuxuu ku tagsanaa dahaba ilaa mashruuciyati dalik bal aahaartiisa qaarka waxaa tusinaysaa ilaa wujuubi dalik arrintaas inay waajibtahy inuu ku tago xataa qofku haddii uu xaj ixraamto inuu faskiyo oo uu cumro ku bedelo intuu cumraysadeetana u xalaaloobo kadib inuu xajka ixraamto inuu sidaa qabay waxaanu daliishanayay cabdulahi bn cabaas xadiidka nabiga alay slat sla saxiixeynka ku jira nabigu low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lama suqtu lhadiya walajacaltuha cumra waxa ugu yaro laga qaadanaya uu yahay ana nabiya xafa cala tamatuci nebigu inuu dhiiri geliyo tamatuca in qofku nooca u xajiyaya uu noqdo tamatuc marka dadkii la doodayey sa curwa oo kale waxa xujaysteen abubakar iyo cumar marka abubakr iyo cumar tamatuca totali miyay diidanaayeen ma waa xaaraan uma banaana lahala cumar dadka wuxuu tamatuca ugu diiday wuxuu diidayey inay dadku xajka iyo cumrada hal mar israaciyaan dabeetana wakhtiyadii kale ee dee guriga lagu camiri lahaa cumraysi ay meesha ka baxdo marka wuxuu laha war xajkana sidiisa u guta cumrada ha raacinina eh wakti kale cumro khali oo aan xaj aanu la socon ama ka dambeeyin cumraysta si gurigu mar walba u camirnaado tamatuca ma diidanayn oo waa xaaraan ma lahayn markii dambe arrinta ghulwi oo qolooyinkii reer banu umaye iyagoo cali bin abi aalib ka uriyey qadiyadda tamatuca ay dadka markaa ku ciqaabi jireen tamatuca oo aada iyo aad ay ugu diidi jireen inkaarkan cabdillahi bn cabaas wuxuu tusinaya calaa daruurati tajriidi litibaaci lilahi wa rasuulihi sala allahu alay wasalam in raacista loo barax tiro ilaah iyo rasuulkiisa ila baa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni awliya wa anlaa yutraka maa habata bisharci liqowli axad min annaas mahma kanat manzilatu iyo waxay kuu caddaatay ya cabd allah mujtahid noqo aalib cilmi noqo adilada fahmi kara waxay kuu caddaatay inuu sharciga ku sugnaaday qofna qowlkii inaanad uga tegin inkasta oo darajadiisu ay sareyso fi lcilmi walcamal waxaa kaloo ka muuqataa hadalka cabdillahi bn cabaas cibra baaliga likuli muslim wax lagu cibro qaataabaa ka dhex muuqda waayo wuxuu sidaa adag ugu inkiray man caarada dilaalata nas biqowli abibakr cumar qofkii xadiidku siduu tusiyey ka hor keenay qowlka abibakar iyo cumar fakayfa biman yucaariduha aw yatruku dilaalataha biqowli man huwa adnaa minhu manzilat cilma wadiina ka waran qofka waxa weeyaan daliilkii ku caaridaya ka horkeenaya cidaan abubakar iyo cumar meel aan kaga dhicin hadday cilmi noqoto iyo hadday diin noqoto iyo hadday camal noqoto wuxuu yihi sheekh sulayman ibn cabd lahi fi taysiir caziz alxamid wahada kalaamu qaala ibnu cabaas liman naadaru fi matcat alxaj kan بن cabaas yأmuru bha faاxtaja عalayhi اmunaadiru bnahyi abi bakr وcmar canha ay huma aclamu minka waxaqu bاlاtibاc baa lagu yihi faqala hada kalaam hada اkalaama asaadira can maxd اiimaan wuxu hi hadalkaa iimaan barax tiran ka soo fulay wa tajriidi lmutaabacati lirasuuli kasoo fulay in raacista rasuulka loo barax tiray wain khaalafhu man khaalafhu kanan man kaan cidda sunada khilaafta cidday doonaysa ha noqoto kama qaala shaaficiyu ajmaca alculamaa calaa ana man istabaanat lahu sunatu rasuuli illah lam yakun lahu an yadacaha liqowli axad qofka sunnadii nebigu u caddaato uma banaano axad qowlkii inuuga tago faida kaana hada kalaamu ibni cabaas liman caaradahu biabibakr cumar wahuma huma famaada tadunuhu yaquulu liman yucaaridu sunana rasuuli biimaamihi wa saaxibi madhabihi aladi yantasibu ilayh ciddii xadiidka nebiga ku caariday hadalka abubakar iyo cumar hadduu ibn cabaas sidaa ka yidhi maxaad u malaynaysaa inuu ku odhan lahaa qofka xadiidkii nebiga iyo sunnihiisii ka hor keenaya hadalka imaamkiisi iyo saaxiba madhabihi uu intisaabayo wala xadiidku ha saasuu sheegay lakin de anagu shaaficiy anaa shaaficiyadu saama qabto ilahay kuguma addoonso inaad shaafici raacdo ilahay wuxuu kugu addoonso inaad raacdo nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam wayajcalu qowlahu ciyaaran cala alkitaabi wasuna yani qofka imaama madhabihii qowlkiisa ka dhigaya miisaan famaa waafaqahu qabiilahu wamaa khaalafahu raddahu aw taawalahu fallah mustacaan marka laba isaga ka khaldamin inagu fiqiga madhabiga in la daraaseeyo anu dhiiri dad badan oo imika arrintaa aada uga hadlana tadriiska fiqiga shaaficiyada annagaaba uga horeynay walaysa hada min baabi liftikhar lakin min baabi alilzaam arrintaasi faanna maaha lakin waa ku ilzaaminayna waxaan diidayna ah in dadka looga dhigo in dadka qaarkoodun ay bilaabeen in fiqiga shaaficiya ama fiqiga madhabiga dadka loo dhigo dadkaasi iyagoon dhigin casharaad sanawaad ka hor ayaan anagu tadriisin jirin aan dhigi jirin bal waxa weeyaan iyadoon labada kun la gaadhin sagaashanaadkii ayaa maxad sunna muqararkiisu ahaa fiqiga shaaficiyada fiqiga shaaficiyada loo dhigay marka waxaa dadka looga dhigayo inay salafiyiintu fiqiga madhabiga waxa weyaan diidanaayeen weligooda fi hada lbaled waa kadib waa been iyo waxaan xaqiiqo lahayn laakiin waxaynu kuwa kaga duwannahay daliil kama dhigayno hadalka fuqahada madaahibta bal waxaynu ukaalmaysanaynaa un fahamka nusuusta iyo istinbaat alaxkaami minha baynu ukaalmaysanayna waxaa kaloo aynu kaga duwannay ma aaminsanin xaqu inuu ku urursan yahay afarta madhabe fiqiga oo qofka laazim ay ku tahay afartaa madhab midkood waxaa muctamad ay ku sheegeen atbaacdiisu inuu qofku ku camal falo diin ka dhigto bal waxaan aaminsannahay afarta madhab ee fiqiga ah yanaa in la khilaafi karo laakiin bidaliil lagu khilaafi karo laakiin la waafaqi karo culimada kale saxaabadii taabiciintii fuqahadii kale la wakti ahaa kuwii eh, sida dee sufyaaneyn oo kale awsaaci isxaaq ibnu rahawaya iyo kuwii ka dambeeyey dee fuqahada ahaaba sida tusaalahaan ibnulmundir oo kale wa hada ma caleyh muxaqiqu alaimat lmuxaqiquun sida imaamu nawwi raxima allahu tacaala isagoo in badan madhabka khilaafaya o dee ikhtiyaaraat buu leeyahy markaas dadka qaarkood ba waa ku de naw mujtahid ba adigu mujtahid baa tahay oo maxaa u daliila qof kasta oon mujtahid mujtahid ahayn inuu muqalid yahay anaga waxaan aaminsanaya dadku inay laba u qaybsamaan qof aan isagu daliilkii fahmahayn oo dee xukunku sheegayo waxaa aan fahamkiisu aanu gaadhsiisnayn kaasaa muqalid la idhahda oo ay tahay culimada ka uus idhaahdo malakaasaa qowlkiisu xaqa u dhow yahay inuu raaco madhab gaara inuu laazimaano waajib kuma waana siduu xaalku ahaa fi waqti saxaaba sida shinqiiti raxima llahu tacala uu sheegay iyo qof daliilka fahmi kara oo de aanu gaadhi ijtihaadka laftiisaaba dee laysku khilaafsanya goorma qofku mujtahid noqonaya oo shuru shuruud ulijtihaad dhammaanteedba nas ma tusin ijmaacna kuma sugnaan oo maxalulkhilaaf bayna alusuuliyiin shuruud waxa weyaan alijtihaad qaar badanna waxa weeyaan oo shuruuddaa kamidana ah mubaalaqa ayaa ku jirta haddii shuruud ijtihaad ay cayimantee xadidantao laysku waafaqana yaa yihi cid qof kasta oon darajatu ijtihaad gaadhinin waa inuu muqalid noqdo fahamkiisa uu qufulo oo madaahibtaasi waxay yidhaahdeen inuu wax kamida u qaato bal fahmu nusuus ayaa ashal wa aqrab tarjiix binusuus ayaa afhamu ashal waaqrab من atarjiix bayna aqwaali اlmadahib ama alaqwaal في madhab اlwaaxid a taas adigu madhab shaaficiya eeg waxaad arkaysaa yani kaiir aalaaf masaa'il oo lagu odhanayo qowl kalea ku jira weji kalea ku jira muctamadkii baa laysku khilaafsan yahay madhabkii ba anu qofku ka soo dhamaanaynba maxaa madhabkiiyabaaba laysku khilaafsanyayba intaan la gaadhin maxaa raajixa maxaa daliil waafaqsan intaan la gaadhinba maxaa madhabkiiyabu muran ka taaganyaba bikhilaaf axaadii axaadiia nabigu aleyh isalaatu wasalaam waa bilisaani carabiyin mubiin oo qofku waxa weeyaan uu fahmi karo qofka aalib cilmiga ah ee dee usuul fiqigii wax ka daraaseeyey luqadii garanaya u kutub shuruux xadiid culimadu waxay idhahdeen eegi kara mid walba daliilkiisa eegi kara yani wuu garan karaa qowlka naftiisu qalbigiisu ku xasiliisu le kaasa daliilka waafaqsan marka may ma jirta taas laysa laka an turajix qofku markuu madhab dhigayo dee madhabkaa saasay dee shaaficiya tiri buu odhanaya isagu dee ma bedelayo qowlka shaaficiyada oo qowl kale isagu u samayn maayo laakiin markay fii khaasati nafsihi noqotoiyo markay dadku wax weydiiyaan u fatwoonayo wuxuu sawaab iyo xaq u arko ayuu dadka waxa weeyaan ugu fatwoonaya marka ifham hadihi lfuruuq baaraka allahu fiika taasina waxay waafaqsantahay maa qaalu aimat lmadaahib aimat lmadaahib laftoodu waxay yidhaahdeen dad mutaahiriino unbaa warkan keenay odhanaya qof eh, qofku mar haddaanu darajat lijtihaad gaadhin afartaa madhab waa inaanu ka bixin mutaahiriin waliba cadadkoodu qaliilyaba waxaa sheegay laakiin aimatu lmadaahib laftooda haddaad eegto aqwaashoodu taa aan sheegay bay ayideysa imaam maalik shaafici axmed abu xaniifa oo mid waliba wuxuu leeyahay haddii xadiidka nebiga aada aragto oo khilaafsan yaani mar haddii aad fahamkaa gaari karto alwusuul ila hada alcilm fahm hada alcilmi mumkin fii xaqika yu suurtagaluu ku yahay yaani xadiidka nebiga adigu raaca dee xadiidkaa lagu qabsanaya maxaad u khilaaftay ee lagugu qabsan maayo maxaad u khilaaftay shaafici ama axmed ama abu xaniifa ama malik maxaad ukhilaftay cidna kugu qabsan mayso wallahu subxana wa tacala aclam w sal alla ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxaabih ajmaciin